bismi illaahi raxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo siddeetan iyo toddobaad oo suuratu aali cimraan ka mid ah waa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey ilaahay wuxuu ku dhahay mu'miniinta waa laydin jarribayaa maalkiinaa laydinku jarribayaa naftiinaa laydinku jarribayaa gaalada ahlu kitaabkaana waxaad ka maqlaysaan iyo nimanka mushrikiinta dhib fara badan ayaad ka maqlaysaan uhi ilaahay haddii aad sabartaan uhi ilaahay oo arrintaa aad ku sabartaan allana aad ka cabsatiin arrintaasi waxay kamid tahay umuuraha laysku adkaynayo o laydinka doonayo ayuu dhah ilaahay ayaddaynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga warramayaa ballanka ilaahay subxaanahu watacaala ahlu kitaabka uu ku qabtay iyo sidii ballankaasi ay u jebiyeen gaar ahaan nimanka yahuud la yidhaahdo ayaa alla nooga warramaya subxaanahu wa tacaala alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wadkur xusaydka moxamedka ahow id wakti akhadallaahu alla uu qabtay miisaaqa aladiina kuwa ballankooda uu filkitaaba kitaabka la siiyey alcahdu calayhim fi tawraad weeye ballankii tawraad lagu qabtay ayaa loola jeedaa wadkur xusowdha ilaahay id wakti akhadallaahu alla uu qabtay miisaaqa aladiina kuwa ballankooda uutul kitaaba kitaabka la siiyey waxaana weeye ballankaasi ow dha ilaahay latubayinunnahu waad caddaynaysaan oo waad caddaynaysaan hu kitaabka linnaasi dadka ayaad u caddaynaysaan walaa taftumuunahu mana ka qarinaysaan fanabaduuhu way tuureen ballankii ow dha ilaahay waraa'a duhuurihim dhabaryaalkooda gadaashooday ka tuureen wastarow waxay ku shiraysteen bihi ballankii ilaahay tamanan dheefowdha ilaahay qaliilan oo yar oo adduunyaa fa bi'sa waxaa baas lahow dhahay alle maa yashtaruuna waxa ay shiraysanayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabaaya nimankaa yahuuddana waxaa weeye lagu tawbiiqinaayo gaar ahaan kuwii zaminka nabigeena calayhi salaatsalaam joogay oo looga khabraayo wixii markaasi usuushoodii ka dhacay loogaga warramaayo ayaa alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waxaad xustaa markii ilaahay subxaanau watacaala nimanka ahlu kitaabka ballankooda u qabtay ballankaasina waxaa weeye lawallaahi yatubayinunahu waad caddaynaysiin oo waad caddaynaysiin weeye ru' kitaabka ayaad caddaynaysaan waxaa kaloo la akriyaa yana waa la akriyaa ee camarko waxaa weeye udha ilaahay cahdiga lagu qabtay layubayinunahu inay caddeeyaan oy caddeeyaan kitaabka oo walaa yaktumuunahu aysan qarin fanabaduuhu way rideen rideenow dha ilaahay waxaa laga wadaa daraxulmi miisaaqa ballanki ayay tuureen waraa'a duhuurihim dhabaryaalkooda gadaashooday ka tuureen dhabarka gadaashiisa wax laga tuuro sida loogaga cabiray waxay kinaayo ka tahaa layidhi cadamu tamasugaa layidhi bihi inaysan kitaabka qabsanin ayaa kinaayo ay ka tahay maxaa yeele shay qofkii aan qabsanaynin isla markaasina wax oo ihtimaama aanan siinaynin ama aan dan damcanan ka lahaynin daraxaw khalfa dahriyaay dhabarkiisa gadaashiisa ka tuuraa wixii markaasi aada diidayso aadan dan ka lahaynin dhabarka gadaashiisaaad ka tuurtaa ilaan waxa weeye dibaad usoo qaadanaysaa kuguma jirto markaasaadan u aaba yeelaynin kitaabkii ilaahay marka markay u aaba yeeli waayeen oy ku camal fali waayeen ayaa waxaa laga dhigay walaxay dhabarka gadaashiisa ay ka tuureen washtarow way sharaysteenow dhah ilaahi subxaanau watacaala bihi kitaabkii beddelkiisa weeye samanan dheef ayay ku sharaysteenowdha ilaahay samantaasoo qaliinan oo yar kitaabkii ilaahay markay ka tageen waxay qaateen buu dhah ilaahay subxaana watacaala shay adduunyaah oo liitay qaateen oo ay ka qaadan ka qaadanayaan dadka ayaga ka hooseeya riyaasada xagga cilmiga markaasi ay iyu leeyihiin ay uga qaadanayaan markaasay waxay qariyeen towreed wixii ku yilay ayagoo ka baqaaya in waxyaabahaas adduunyada oo dadka ay ka helayaan ay ka lunta ayagoo ka baqaaya marka waxa weeye arrin tool xun weeye oo maaragtay yaa aad iyo aada u xun weeye kitaabka ilaahay xaas ka mid ah adduunyadan o dhan laguma iibsan karo marka hadda qofkii waxa weeye kitaabka ilaahay ka taga ama ka been sheega isagoo markaasi qaral adduunye iskale wuxuu dabagelayaa culamaa ulyahuudowge dabagelayaa maxaa yeele qaacido waxaa jirta culummadu waxay yidhaahdeen aayaddaanu inkastoy ku soo aroortay gaalada taduuru bidaylihaa calaa cusaati almu'miniin weeye dabada waxay ku jiidaysaa dadka mu'miniinta ah oo dadkan wasi maxameda ah, oo waxa weeye aladiina yaskumuuna alxaqa weeye xaqa qarinaaya wayansuruuna albaaila baailkana u gargaaraya dadka waxa weeye xaqa qarinaaya ee baadilka u gargaaraya dadkaas ayaa iyaguna soo gelaya oo waxa weeye shareecadii islaamkiina ka leexday waxyaabo kaleentood wax ka dhigaaya oo xeer iyo nidaam diinta ilaahay ka duwan samaysanaya isla markaasina waxa weeye ayagoo kitaabkii ilaahay og ka been sheegaya kuwaas ayaa iyaga laftirkooda soo gelaya ee ma ahan arrintu waxa weye inay yahuud kaliya ay tahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab qaacido iyaduna way ahaaday cibradu waxa weeye caam weeye ilaahay subxaanau watacaala kitaabkiisa qofkii adduunye ku bedesha waa qofay u dhammaanta weeye fa waxaa baas lahow dhah ilaahay subxaana wa maa shay ayaa baas la yashtaruuna ay shiraysanayaan almaksuusu bidami ayaa maxduuf waxaa leeyahay shiraa'uhum haadaa shirahoodan ayaa baas lahow dhah ilaahay laa yaxsabanna aladiina yaysan u malaynin aysan u malaynow dha ilaahay yafraxuuna yafraxuuna ku farxaaya bimaa atow wixii ay la yimaadeen wa yuxibuuna jecelne an yuxmaduu in lagu ammaano bimaa say lam yafcaluun aysan farin isla hadda nimankii yahuudda ayaa ilaahay nooga warramaya subxaanau watacaala alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala laa yaxsabanna aladiinaw dha ilahay ama laa yaxsibanna ta'na waa la akriyaa laa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin wey markaas khidaabku nabigu noqonayaa laa yaxtabana aladiina kuwii yaysan u malaynin oysan u malaynow ilaahay yafraxuuna ku farxaaya bimaa atow wixii ay la yimaadeen macnaha bimaa facaluu wixii ay faleen oo min idlaalin naasi dadka baadiyeynteeda dadka waxaa weeye kuwa maaragtay ina dadka lumiyey oo waddo baadila ku toosiyey haddana waxa weeye wadadii baadilka ahay oo dariiqudalaalaha ahay ooy ummadda qaadsiiyeen ku faraxsan yaysan u malaynin owdha ilaahay wa yuxibuuna jecel haddane wa yuxibuuna jecel an yuxmaduu in lagu ammaano lagu faaleeyo bimaa lam yafcaluu waxaysan falin oo ayagoo dadkii dariiqudalaale ku hagay oo meeshaas markaas ku toosiyey ficil baadilana samaynaaya ayay haddana waxay jecel yihiin in lagu ammaano walaxaysan samayn oo markaasi inay xaqa haystaana oo xaqay ku dhegan yihiin ahlu xaq weeye saas weeye waxaasay qabteen waxyaabahaas la yidhahdo sida dadka madax ku sheegaahoo maaragtay ahlulbaadilka ahu ay markaasi ay u jecel yihiin waxyaabo aysan samaynin in lagu ammaano isla markaasina qaarkood dadka baadida ay u horseedeen ay ku faraxsan yihiin oo ugu sacbatumaaya taasoo kaleentood ayaduna sidaasay noqonaysaa weeye marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala falaa taxtabannahum mawdh ilaahay falaa taxtabannahum kuwaas ha u malayn oo ha u malaynow ilaahay sayidka maxamedkaahow bimafaazatin makaanu liibaan inay ku sugan yihiin ama falaa yaxsibunahum yaysan u malaynin oysan u malaynin bimafaazatin makaanu liibaan inay ku sugan yihiin makaan oy cadaabka ilaahay min alcadaabi cadaabka ay ugaga liibaanayaan falaa taxsabanahum ha u malayn oo ha u malayn bimafaazatin makaanu liibaan inay ku sugan yihiin min alcadaabi cadaabka ay ugaga sugan yihiin aakhiro bal waxaa weeye makaan oo lagu cadaabaayo ayay ku sugan yihiin jahanamo weeye dadkaasi waxaa u dambeeya naarta jahanamo in la geliyo ayaa u dambaysa marka waxa weeye dadka waxaa weeye baadilka samaynaya ummadda ilaahayna baadiyeynayoo luminaya haddana waxa weeye waxaysan qabanin in lagu ammaano jecel oo la yidhaahdo waxaase waxaasow qabta saasuu yidhi dadka doonaya ilaahay waa u digayaa subxaanau watacaala waxaana la leeyahay yaysan u malaynin inay meelay ku koraayan ay kusugan bal waxay ku sugan yihiin makaan ilaahay uu ku halaagayo culammadu waxay yidhahdeen ahlu aayaddaanu waxay dabada ku jiidaysaa calaa man yakuunu khabiisa albaatin qof waxa weeye baatinkiisa hoose uu xun yahay wayuxibu ziinata daahir weeye wuxuuna jecel yahay daahirkaa ziinadiisa baatinka khabiisow ka yahay marka ziinadaas oo daahirkaa ayuu jecel yahay masalanba waxa weeye ka an yadhara alcilma cilmi inuu daahirsado oo dadka waxau u daahirsanayaa inuu ahlulcilmi uu yahay wa silaax inuu dadka cilmi iyo isilaax hagaag iyo wanaag uu leeyahay wa taqwa taqwa ayuu muujisanayaa maca kownihi fi lbaadili laalan mudilan weeye asagoo baatinka hoosaan ka ah mid baadiyoobay ilaahay ummadiisana baadiyinaya kaas ayaa soo gelaya isaguna walow maxaa u sugnaadowdha kuwaas aakhiro cadaabun cadaabowdha ilaahay cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujowdha ilaahay welilaahi alla waxaa u sugnaadowdha ilaahay mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo wal arli arlada mulkigeeda wallahu allana calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun allihii kala weeye ilaahay subxaanau watacaala aayadatan waxa uu noogaga dhigayaa adilo ilaahay tasarufka koonkan inuu iska leeyahay maxaa yeele samada daatadeeda iyo arlada wax markaasi waxa weeye dooda kama taagna in ilaahay iska leeyahay samada waxa weeye iyo arlada daatadooda in cid ay milkiso kalentood oo aan alla ahaynin doodu kama taagna ilaahay cid kula murmayso ma jirto waxa markaasi bani aadamku uu sameeyo wax sheegto cid ku murmaysa gaal iyo muslim oo dhahaysa waxa weeye samaawaadkan ayaan wax ku leeyahay ama arladatan ma jirto marka si gooniya ayagaa loo soo qaaday wax walba ilaahay isaga ayaa iskale welilaahi alla waxaa u sugnaadow dhahay alle subxaanau watacaala mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo wal arl arlada mulkeeda madarka khazaa'intiisa risqiga nabaadka kayrkooda wallaahu alla calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun caleyhi kara weeye waxaa kamid a gaalada la cadaabaayo iyo maaragtay muminiinta la korinaayo ina fii khalqi samaawaati samaawaadka abuuristoodow dha ilaahay iyo wal arli arlada abuuristeeda iyo wixii labada samada iyo arlada ku sugan oo cajaa'iba iyo waktilaafi leyli habeenka iskhilaafkiisa iyo wanahaari maalintow dha ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ugu sugan aayaddan ayadan intaanan macnaheeda u gelin waxay aheedaa la yidhi sabnusuulkeeda kufaaru markaa nabigeenna waxay ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam i'tinaa biaayatin tadullu calaa ana allaha waaxid waxaad noo keentaa maxamedow aayad oo tusaalaynaysa ilaahay inuu keligiis yahay markaasaa ilaahay isagoo ku radinayo wuxuu dhahay ina fii khalqi samaawaati waalardi aayadahaas weeye inadu xarfu tawkiidin wanasbin waaye fii khalqi samaawaatina fii khalqigaas jaaru mashhuur weeye oo khabarkeegi oo muqadama weeye khalqigadna mulaaf weeye samaawaatkuna mulaafu ileyhi waaye la aayaatinaa isimkii oo mu'ahara weeye ina la aayaatin saasay eeday inada isimkeedi la aayaddaas weeye jumlooyinkaana markaasi Eh, waxay noqonayaan khabarkii bay noqonayaan ilahi wuxu yidhi subxaanau watacaala ina laaayaatin aayado ina la aayaatin aayado dalaalaad weeye kuwa tusaalaynaayo ilaahay qudradiisa ee waxdaaniyadiisa ayaa fii khalqi samaawaati samaawaatka abuuristooda ku sugan iyo wal arli arlada iyo wixii dhexdooda hoo cajaa'iba weeye iyo wakhtilaafi leyli habeenka iskhilaafkiisa iyo wanahaari maalinta iskhilaafkeeda waxay isku khilaafayaan imaasho iyo tegid ziyaado iyo nuqtaan cadaan iyo madow laakiin yay ugu sugan yihiin liulil albaabi u ku saaxiibka dadka waxaa weeye caqliga saliimka iska leh ayaa aayado ugu sugan yihiin ayuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala ee cid walba waxaa weeye aayado uguma sugna dadka caqliga leh oo cuquushoodu ay kaamilka tahay oo caqligoodu saliimka uu yahay ayaa ilaahay marka noo sifaynaya sifaadkan dadka laga helo ayaa lagu tilmaami karaa ulul albaab la dhihi karaa inay caqli leeyihiin ilahay wuxuu ihi subxaana watacaala aladiina ululalbaabkaasoo waana laga bedeli karaa aladiina ululalbaabkaasoo yadkuruuna allaha alla xusaayow dheh ilaahay qiyaamanow dheh ilaahay ayagoo taagtaagan iyo wa qucuudan ayagoo fafadhiya iyo wa calaa junuubihim dhinacyaalkooda ayagoo ku sugan mundajiciina weeye fii kulli xaalinay ilahay ilaahay xusaayan subxaana watacaala tacaala ulul albaabkaa ilaahay sifaynaya oo aayadaha ilaahay ku cibro qaadanaya aladiina ulil albaabkaasoo yadkuruuna allaha alla xusaayow xusaayowdha ilaahay qiyaaman ayagoo taagtaagan iyo wa qucuudan ayagoo fafadhiya iyo wa calaa junuubihim dhinacyaalkooda korkooda ayagoo ah mudajiciina fii kulli xaalin weeye cabdullahi ibni cabaas waxaa lagu yihi xafru caalam umma yusalluuna kadalika u dhaga xasabi dhaaqa salaaday dukanayaan sidaasay u dukanayaan awoodooda siday tahay oo qiyaam ka caajisa qucuudow ku dukanayaa qucuud fadhi qofka ka caajisa asoo jiifow dukanayaa sida markaasi waxa weye axaadiisa soo arorta kutubta fiqiga inay dhigayaan wayatafakaruuna fi fikiraayow ilaahay fii khalqi samaawaati samaawaadka abuuristooda iyo wal arli arlada abuuristeeda wayatafakaruuna ilaahay fi fikiraaya fii khalqi samaawaati samaawaadka abuuristooda iyo wal arli arlada abuuristeeda samaawaadkan arladan abuurkooda ayay fikiraayaan si waxaa weeye ay ugu daliishadaan calaa qudrati saanici maa weeye saanici sanciya awoodiisa alla ah subxaanau watacaala shay u daliishadaa weye iyo inuu ku sifoobay sifatulkamaal weye tafakurku marka waxa u dhaxashiyaa qofka cilmiga le iyo macrifo caarifka la yidhaha abulxasan shaadili waxa u dhahay daratun min camali alquluub khayrun min masaaqiili iljibaal min camali ilabdaan u dhahay waxau dhahay darre dhuulacaso wax qadarkeeda ah oo camalulquluub oo quluubta fikir laga sameeyo ah iyo tadabbur waxay ka khayr badan tahay buuraha waaweyn camal ah oo markaasi bidinka laga sameeyo marka tafakurku aad iyo aad u yaab uleeyahay marka ilahi wuxu uri subxaanau watacaala wayatafakkaruuna safekeraaya fii khalqi samaawaati samaawaatka abuuristooda iyo wal arli arada abuuristeeda yaquuluuna usoo qadaro waxay haddana ku qowlayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow maa khalaqta ma aadan abuurin haadaa midka kan oo khalqiga oo aanu arkayno samaawaadkaani arradaana baadilan xaal aa tahay kii maaragtay ciyaaraya ma aadan abuurin ilaahay ou ciyaaruma abuurin makhluuqan weynu aanu arkayno bal daliilan calaa kamaali qudratika waxaad u abuurtay qudradaada kamaalkeeda in loo daliishado subxaanaka ayay leeyihin nasahnaantaadi tanziihan allaka ilaahu kuu sugnaanta ilah waxaad ka nasahan tahay cabas dheedheelaad ka nasaantahay tahay naga kori ayay leeyihiin cadaabo naari naarta cadaabkeeda ilahu naga kori ilaahu cadaabta naarta naga dhowr saasay leeyihiin arrintaan hadda marka ducadaa ducadaahoo dambe oo naarta ilahu naga kori waxay ka sababoobaysaa layidhi rabbanaa maa khalaqta haadaa baadilan ayay ka soo hoobaysaa oo waxay ka wadaan markaan ilaahay ow aanu ku helnay oo aanu ku waxidnay markaanu ku waxidnay oo aanu ku nasahnay naqaa'is faqinaa cadaaba naar weeye maxaa yeele naartu waxaa weeye jasa waxay u tahay dadka ilaahay caasiy oo alle aan waxidin marka ilahu naartaas naga dhowr annagu waa ku waxidnay weeye rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayna oo ay oo ducadooda sii wata inaka adigu man tudkilin naara naarta ruuxa aad gelisid waxaa laga wadaa lilkhuluudi fiiha weeye waaritaan ugu waara ayaa loola jeedaa ee bacd alcusaad in la cadaabaayo ayaa soo aroortay ee hadda midaan ilaahay laga magangelaayo oo khatarta ahi waxaa weeye naarta lagu waaro weeye inaka adigu man tudkhilu naara naarta ruuxi aad gelisid faqad xaqeeqehe akhzayta waad hoojisa kaas ilaahay waad hoojisa kaas wamaa lilaalimiina dhaalimiintana uma sugnaanin oo kaafiriintaa min ansaarin kuwa u gargaara uma sugnaanin oo ilaahay cadaabkiisa ka mancinaya wamaa lidaalimiina daalimiinta uma sugnaanin min ansaarin kuwa u gargaara uma sugnaanin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayay leeyihinw dha ilaahay ulil albaabku inanaa anagu samicnaa waxaanu maqalnay munaadiyan mid naadinaaya inanaa anagu samicnaa waxaan maqalnay munaadiyan mid naadinaaya munaadigaasoo yunaadii u naadinaya dadka lil iimaani iimaan ugu naadinaya alla ay rumeeyaan munaadigaas waa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam amase waa qur'aanka weye maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam iimaan buu noogu naadinayaa qur-aanka lagu soo dejiyeen haddee isagana iimaankii baa laisugu naadinayaa nidaha oo nabiga calayhi salaatusalaam lagu isnaadiyene waxaa la yidhi markaasi waa xaqiiqi baa layidhi qur-aanka haddii la yidhaahdane nidahaas waa majaasiyaa la yidhi labadabana waa la dhihi karaa ayaa la yidhi marka waxay leeyihiin wuxuu noogu naadinayaa an aaminuu bian aaminuu rumeeya birabbikum rabbigiina rumeeya an aaminuu bian aaminuu rumeeya birabbikum rabbigiina rumeeya fa aamanaa dibeedna waanu rumaynoo rabbiga waan rumaynay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayay leeyihiin fakfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dunuubtayna noo dhaaf wakafir ka astur cannaa xaggayna sayi'aatinaa xumaanyaalkayna rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayay leeyihiin fakfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dunuubtayna wakafir cannaa xaggaynana ilaahayow ka astur sayi'aatinaa xumaanyaalkayna ilaahu ciqaab ha noogu daahirin oo sayi sayi'aadkayna ilaahu naga astur saasay leeyihiin watawafanaa ilaahuna oofay leeyihiin oo ilaahu ruuxayna qaab maca alabraari ay fii jumlati alabraari dadka baariyaalkaa jumladooda ilaahow na oofto watawafanaa allowna oofto maca alabraari baariyaalka micgooda ambiyada iyo saalixiinta micgooda ilaahuna oofto oo nagu daray ka wadaan waxay ka wadaan uxshurnaa macahum ilaahu naga soo kulmi wajcalnaa fii zumratiin jamaacadooda ilaahu naga yeel muraadka abraarta loola jeedo waa kuwa maaragtaya la dahiray oo waxa weeye junuud aanan samaynaynin kuwaas ayaa loola jeedaa ilaahu micgoodan ayeelay leeyihin haddana iyagoo dacdooda sii wata waxay leeyihin ow ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow wa aatinaa nasiih maa wacadtanaa waxaad noo yabooday calaa rusul calaa rusulika calaa alsinati rusulika rusushaada lisaankeeda aad noogu yaboohday oo raxmad iyo fadli ah weeye su aasha hadda arrimahaas ay su-aalanayaan wacdiga ilaahayna iidoon laguub yeelayn waxaa weeye baa la yidhi in ilaahay uu ka yeelo dadkii mutaystay arrintaas inay ilaahay kala mid dhigo taasay ka wadaan aalayi ee waxa weeye waxaysan yaqiinsanin ayagu inay mutaysteen ayaysan yaqiinsanin hadda rabbanaadaan ay soo celcelinayaan waxay ku xeel dheeraanayaan tabaruc weeye mubaalaqatu tabaruc weeye saas weeye rabbanaada waxa loo soo celcelinaayo waxa weeye lafdi rabbanaad waxaa lagu sheegay meeshaan shan jeeraa lagu sheegay ilaahay subxaanahu watacaala marka waa ajiibayaa oo waxa weeye fastajaaba lahumaa ilaahay dhihi doonaa subxaanahu wa waxaa kaloo xataa la sheegay in rabbanaadu ay tahay culammada qaarkeed yidhaha ismul acdamkiba inay tahay sheikha la yidhaha jacfar saadiq ayaa waxaa weeye waxaa kamid aheed baa la yidhi xi xisbigiisa ama xisibkiisa oo akrinaayo dacooyinkan aayadaha kan maaragtay ee suuratu aal cimraan ugu dambeeya weye oo waxa uu dhahay sida tan haddii masalanba qofku uu yihaahdo ou ku ducaysto aayadaha kan uu akristo ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka khoofayo waa ka korinayaa ilaahayna wuxuu doonaayo ayuu siinayaa marka hadda saas waana la ajiibaya ayuu dhahay marka hadda ina fii khalqi samaawaati waalardi aayadaha kan ilaa markaasi laga soo gaarayo fastajaaba lahum rabbuhum waxay kamid taha la yidhi owlaadda saalixiinta la yidhi laakiin waxaa fiican in la dhameeyo oo suuradda aakhirkeeda la dhameeyo suuradda dhan la dhameeyo weye weliba waxay fiican tahay oo nabiga kasoo soo aroortay markay cinda istiqaad min annawm leylan habeenkii markii hurdada laga soo baraarugo sidaas ayaa maaragtay aa wanaagsan marka waxaa la yidhi qofka markaasi waxaa weeye ducooyinkan ku ducaysta amase waxa weeye rabbanaa ducadiisa shan jeer kusoo celiya waa la ajiibaya ha layidhi waxaana laga qaadanayaa oo laga faa'iidaysanayaa rabbanaadaan markii shan jeer lagu soo celiyey waxaa ka daba maray fastajaaba lahum rabbuhum weye ducadiisa marka qofka ay kusoo soo noqnoqoto habbana shan jeer ay kusoo noqoto ijaabo ayaa loo rajaynayaa walaa tukdinaa hana hoojin inay leeyihiin yooma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda inaka adigu allow laa tuklifi lmiicaada yabooha ma guug yeelaysid waxaad yaboohdo oo bacsi iyo jaza ah fastajaaba waa ajiibow dheh ilaahay lahum ayaga fastajaaba waa ajiiba lahum ayagow dheh ilaahay rabbum rabbigooda waa ajiibay ilaahay subxaanahu watacaala ducadooda waa ajiibow dheh ilaahay wuxuuna ku ajiibay anii bianii anugu laa uliicu layici maayo camala caamilin mid camal fala camalkiisa oo minkum idinka idinka mida oo min dakarin ku laba ow ambase unsaasi dhidig ah maxaa yeele bacdukum barkiin kaa'inu min bacdin barka kale ayuu ka aaday rag iyo haween way isdhaleen weeye camalkiina marka ma layacayo dha ilaahi subxana watacaala faladiina kuwa haajaruu haajirow dha ilaahay wa ukhrijuu la bixiyey min diyaarin daarahooda laga bixiyey wa uduu la dhibay fii sabiili jidkayga lagu dhibay wa qaataluu dagaalamay oo gaalada la diriray waqutiluu la dilay la ukafiranna waan asturi oo waan asturi canhum xaggooda sayi'aatihim xumaanyaalkooda waan ka asturaya hawdha ilaahay wala udkilannahum waana gelin oon waan gelin janaatin jannaad jannaadkaasoo tajri ay dureeraysa min taxtaha hoosteeda alanhaari uu yaalo tawaaban hawdha ilaahay tawaaban hawdhahay yusaabu sawaaban weeye waa la sawaabinayaa sawaabin sawowgaasoo min cindillaahi dhowrkiisa ka ahaaday wallahu allana cindahu agtiisa waxa ahaaday xusnu sawaabi sawowkiisa wanaagsan ayadan qaybtan dambe waxay soo degtaayay umu salama waxay tiri yaa rasuulallaahi inii laa asmacu dikra nisaa'i fi hijrati bishayin anigu naagaha ma maqlayo tiri hijrada ayagoo wax lagu sheegaayo haddana waxa weeye jihaadka markaasi loogaga waramaayo marka waxaan ka baqaayo way tiri inaan anaga wax khayraba nagu sugnayn markaasuu dha ilaahay faladiina kuwa haajaruu haajiray oo marka ka tegoo madiino tegey iyo hijradu mar walba ay hadee ay jirto wa laga bixiyey min diyaarihim daarahooda uduu la dhibay fii sabiili jidkayga lagu dhibay diintayda lagu dhibay weeye waqaata wuu dagaalamoo kufaarta la diriray waqutiluu la dilay la ukafirana waan ka astiri oo waan ka astiri canhum xaggooda sayi-aatin xumaanyaalkooda wala udkilanahum waana gelin oo waan gelin jannaatin jannaad janaadkaasoo tajri ay durooreyso min taxtiha hoosteeda taxta asjaariha wa qusuuriha wey anhaarow yaalo tawaabanow ilaahay tawaabinow ilaahay oo la sawaabinaayo sababgaasoo min cindillaahi ilay agkiisa ka ahaaday wallahu allowdh ilaahay xusnu cindahu afkiisa waxa ahaaday xusnu sawaabi sawowkiisa wanaagsan jazasiisa wanaagsan ayaa ilahay agtiisa subxaana wa tacaala marka casharkeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم walaa yaxsabana aladiina kafaruu anamaa numlii lahum liyasdaaduu anamaa numlii lahum khayru lianfusihim inamaa numlii lahum liyasdaaduu isman walahum cadaabun muhiin maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min aayib xataa yamiiza alkhabiisa min alطayibi wamaa kaana allahu liyudlicakum cala alghayb ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم فيدوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء sanafsugu maa qaaluu waqatlahum alambiyaaa bigayri xaqin wanaquulu duuquu cadaaba alxariiq dalika bima qadamat aydiikum ana allaha laysa bidallaamin lilcabiid aladiina qaaluu ina allaha cayda ilayna an laa nu'mina lirasuulin xataa ya'tiyana biqurbaanin taakuluhu nnaar qul qad jaa'akum rusulu min qablii bilbayinaati wabiladii qultum falima qataltumuuhum in kuntum saadiqiin fain kadabuuka faqad kudiba rusulu min qablika jaaءuu biاlbayinaati wالzuburi wاlkitaabi اlmuniir kulu nafsin daa'iqat اlmawti wainamaa tuwafawna ujuurakum ywma alqiyaamة faman zuxziha can الnaari waudkila aljannata faqad faaz wma alxayaaةu اdunya ila mataacu اlguruur latublawunna fi amwaalikum waanfusikum walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بسم الله الرحمن الرحيم casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol toddobaatan iyo lixaad oo suuratu aal cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenaan casharka ka horreeyay aakhirkiisa waxaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa uu soo yidhi isagoo tasliya siinaaya yaysan ku murjinin ayuu dha ilaahay kuwa ku degdegaaya gaalnimada oo si sariica ugu dhacaaya ilaahay subxaanau tacaala annaga ayaa kaaga gargaarayna ayuu leeyahay qoladaasna waxay ahaayeen kufaaru mako ama munaafiqiin bay ahaayeen alla wuxuu subxaanahu wa tacaala ilaahay waxba kuma dhibaayaanow dha ilaahay oo kufrigaas ay u degdegaayaan miday ilaahay wax uga dhibaayaan ma ahan weeye naftooda unbay ku dhibayaan alla wuxuu doonayaa inuusan dheef u yeelin aakhiro oo aakhiro waxba aysan ka helin ilaahay markaas ayuu hoojiyey waxaana u sugnaadow dha ilaahay walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun oo weyn oo cadaabu naar ah aayadda aynu meeshaan ka gelaynana ilaahay subxaanahu wa tacaala isla qoladaas ayuu uga warramayaa waxaa weeye qolo maaragtay ah, iimaankii bedelkiisii kufri qaatay marka arrintaas inaysan ilaahay waxba u dhibaynin ayagase ay dhibaato ay ku tahay ayuu alla nooga warramayaa in aladiina kuwa ayuu dha ilaahay ishtaraw lkufra gaalnimada shiraystow dha ilaahay biliimaani bedelal iimaani iimaanka bedelkiisa in aladiina kuwa ishtaraw lkufra gaalnimada iibsadow dha ilaahay biliimaani iimaanka bedelkiisaw dha ilaahay ba'dan baaulbedeliyaa la yidhaah oo waxaa laga dhigayaa ayagoo iimaankii suuqa ina geeyey kufri kusoo iibsaday lan yadurullaaha alla ku dhibi maayaanow dha ilaahay kufrigooda shay an shay ugu dhibi maayaan oo haddii adduunkan oo dhan uu wada kufriyo ilaahay waxba ka dhigi mayso haddii adduunkaoo dhan dadka joogaa ay saqiyaal noqdaanne sida xadiiskii soo arooray waxa weeye ilaahay waxba u anfici mayso ilaahay wuxuu ka nasahan yahay in la duro iyo in la anfaco intaba waa ka nasahan yahay walahum waxaa u sugnaadowna ilaahay kuwaas cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun ulim oo aan xanuujiya oo cadaabu naar weeye walaa yaxsabanna aladiina kuwii yaysan u malaynow dha ilaahay kafaruu kufriyey anna maakii numli aanu u koranayna lahum ayaga khayrun khayr inuu u yahay lianfusihim naftooda uu khayr u yahay inamaa in kaleeta maahina numlii waanu u koranaynaa lahum ayaga liyasdaaduu inay ziyaadsadaan owdha ilaahay isman dembi ay ziyaadsadaan walahum waxaana u sugnaadaw dhahay alle cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo muhiinun liw ihaanati ihaana u saaxiiba ilahay wuxuu ihi subxaana watacaala walaa yaxsabana aladiina kuwiyaysan u malaynin walaa yaxsibannana waa la akriyaa walaa taxsabanana waa la akriyaa oo oh, ta iyo yo intaba waa la akriyaa laba qiro oo oh, sabciyataana weeye haddii ta la akriyo khitaabku waa nabiga calayhi isalaatu wasalaam aladiina kafaruu ayaa waxay noqonaysaa mafcuulu awal litaxsabana inamaa numlii lahum nafi maxali mafcuuli saani ayay taallaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayayna tasliya u noqonaysaa oo la sabar gelinayaa oo oh, ilaahay aa markaa rasuulkiisa wuxuu ha u malaynin gaalada korashada aanu koranayno oo cumriga loo dheeraynaayo risqiga ilaahay oo iska cunaayo ilaahay owliyadiisa owlaynaayo khayr inay u tahay maxaa yeele gaaladii wax walbay samaynayaan cumri baa la siiyey ilaahay risigiisay cunayaan dadkii ilaahay mu'miniintiisa ah ayay dhamaynayaan khayr inay u tahay umalayn waxaa u sugaynaa ow dhah ilaahay subxaanau watacaala loogu kaadinayaa inay dembi ay badsadaan weeye waatow dha ilaahay walaa taxsabanna allaha gaafilan cama yacmalu zaalimuun inamaa yuakhiruhum liyawmin tashkasu fihi labsaar oo haddii ilaahay yidhahda aynu ku tegi doono yo haddii la akriyane walaa yaxsabana aladiina la ama yaxsibana aladiina kafaruuna ayaa waxay noqonaysaa mafcuulu yaxsabanay noqonaysaa inamaa numli lahumna waxay noqonaysaa inamaa numli lahum khayrun waxay ahaanaysaa sada masada mafcuulayha weye labadii mafcuul ayay markaasay booskoodi gelaysaa marka waxay noqonaysaa gaaladu yaysan u malaynin korashadaan u koranayn oon u kaadinaynin khayr inay u tahay bal arrintaasu shalay u tahay maxaa yeele waanu u kaadinaynaa si ay dembi u badsadaan hagga min jihati alixraabna saas weeye walaa yaxsabana aladiina kuwii yaysan u malayna amba walaa taxsabana ha u malayn sayidka maxamedka weye markaas aladiina kuwa kafaruu kufriyey ana maatii numlii aanu u koranayno ey imlaa'unaa weeye lahum ayaga aan u koranayno bitadwiili alacmaari wa ta'khiirihim weeye cumriyaasha loo dheeraynaayo iyo markaasi dib loo dhigaayoon cuquubo lagu dedejinaynin khayrun khayr inuu u yahay lianfusihim naftooda yaysan u malina udha ilaahay inamaa in kaleeta maahina numlii waanu u koranaynaa waan u kaadinaynaa lahum ayagou dhah ilaahay liyazdaaduu inay ziyaadsadaan isman dembi ay ziyaadsadaan oy macaasida ay badsadaan maxaa yeela lur ilaahay kumahaayaan wa tacaala walow maxaa u sugnaadow dha ilaahay cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun duu ihaanati ihaano u cadaab lagu ihaanaynaayo oo cadaabul aakhira ayaa ku dhacaaya qof ilaahay subxaanau watacaala aakhira uu ku cadaabaayo adduunyada wax kasta oo cumriga loo dheereeyo dembi kasta oo ku galo waxa weeye waxba maaragtay addunya u tari mayso maa kaana allahu alla ma uusan ahaanin buu dha ilaahay liyadara almu'miniina mu'miniinta inuu ka tegaayo calaa maa shayna uga tegaayo antum idinku caleyhi korkiisa aad ku sugantihiin dadow ayuu dha ilaahay xataa yamiisa alkhabiisa midka xun inta alla uu ka soocaayo minadayibi midka wanaagsan wamaa kaana allahu alla ma uusan ahaanin liyudlicakum inuu idin dhaalacsiinaayo cala alkaybi qaybka idin dhaalacsiinaayo walaakin allaha allow dha ilaahay yastabii waa dooranayaa min rusulihi rusushiisa man yashaau ruuxa uu doono ayuu dooranayaa fa aaminuu bilaahi alla rumeeyow dha ilaahay wa rusulihi ilaahay rusushiisana rumeeya wa in tu'minuu haddaad rumaysaan wa tattaquu aad ka dhowrsataan munaafiqnimada falakum waxaa idin sugnaadow dha ilaahay ajrun ajir ayaa idiin sugnaaday ajirkaasoo cadiimun oo weynow dha ilaahay ayadda aynu meeshaanka gelayno sidaba waxa weeye casharadeena hore aynu kusoo soo waxaa maaragtay ilaahay nooga soo waramay qaswadii weyneeday oo uxud oo waxyaabaha faraha badan ay ka dhaceen aayaddaa marka waxaa weeye wacdi ilaahay subxaanau watacaala nabigiisa uu yagoonaayo in ilaahay nebiga u kala saaraayo midka mu'minka ah iyo midka munaafiqa ah oo asxaabtiisa iskula jira waxyaabo markaasi laysku jaribo oo lagu kala baxana alla uu keenaayo arrintaasina waxay culummadu yidhahdeen mar walba way taagan tahay bini aadamka mar walba waxa weeye markuu isku dabsan yahay waxyaabo markaasi cilmu duhuur lagu kala aqoonsado ayaa markaasa waxaa weeye lagu kala saaraya alla marka wuxuu yidhi subxaanau watacaala maa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin liyadara almu'miniina liyatruka almu'miniina mu'miniinta inuu ka tegaayo calaa maa shayna uuga tegaayo antum idinku ayuu dha ilaahay ayuha naasu weye dadka mukhalafiinta oo dhan ayaa ilahay la khidaabayaa caleyhi korkiisa aad ku sugantihiin taasu maxay tahay min ikhtilaabi almukhlisi bikayri weye midka mukhliska ahoo mu'minka iyo midka kaloo isku darsan sidaa laydinkuma dhaafaayo dha ilaahay xataa yamiiza alkhabiisaw dha ilaahay midka xun oo munaafiq ah alla intuu ka soo caayo mina dayibi midka wanaagsan oo mu'minkaa ah. waxyaabaha laysku kala saaraya saan horuu sheegnay takaaliifta iyo mashaqooyinka weeye arrintaasina ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu sameeyey maalintii uxud ayuu sameeyey sidaan soo marnay adduunyada marka la joogo mar walba imtixaan baa imaanaya ilaahay addoominkiisa waa kala yaqaan laakiin waxa la yidhaha cilmudhuur oo dadka la tusaaya imaanayo waa laysku baranayaa dhibaatadu markay timaado wamaa kaana allahu alla ma uusan ahaa nin buu dha ilaahay liyudlicakum uu idin daalaxsiinaayo cala alkaybi qaybku idin daalaxsiinaayo oo markaasi waxa weeye munaafiqa iyo mu'minka aad kala garatiin qabla tamyiis weye intaan ilahay idin kala saaray marka cid qayb taqaana ma jirto ilaahay baa og subxaanahu watacaala waxaase alla subxaanahu watacaala uu ku daahirinayaa in amuur lagu kala haro iyo dhibaatooyin iyo waxyaaba laysku imtixaano alla uu keena keeno tan oo laysku aqoonsado sidaas ayaa dhacaysa walaakin allaha allow dha ilaahay yastabii waa dooranayaa min rusulihi rusushiisa xaggooda man yashaau ruuxa uu doono markaasaa ilaahay waxa u dhaaracsiinaya qaybkiisa ayuu dhaaracsiinayaa sidii rasuulkeenna alayhi salaatusalaam xaalkii munaafiqiinta loo dhaaracsiiyey sida waxaa weeye hore aynu usoo marnay faaminuu rumeeyow dha ilaahay bilaahi alla rumeeya wa rusulihi ilahay rusushiisana rumeeya faaaminuu bilaahi alla rumeeya wa rusulihi rusushiisana rumeeya wa in tu'minuu haddaad rumaysaanow ilaahay iimaanku waxa uu keenaa ilahay noogu warramayaa watattaquu aaqowsataan ood munaafiqnimada iska ilaalisaan oudha ilaahay falakum waxaa idiin sugnaadood helaysiin ajrun ajir ayuu dha ilaahay ajirkaasoo cadiim oo weyn walaa yaxsabana aladiina kuwii yaysan u malayn nowdha ilaahay yabkaluuna ku bakiilaya aataahum ullahu alla uu siiyey oo min fadlihi ilaahay fadligiisa huwa kaas oo bukligaahi khayran lahum khayr inuu u yahay yaysan u malaynin bal iska daayay huwa kaasu sharun shar ayuu lahum ayaga u yahowdha ilaahay sayudawaquuna waa loogu qoor duuduubayaa maakii bakilu ay ku bakileen bihi maaga udha ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda welilaahi allana waxaa u sugnaaday miiraasu samaawaati samaawaadka dhaxalkooda iyo walardi arlada dhaxalkeeda udha ilaahay wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun allihi baa ninka warqabaa weeye aayadatan ayadan ilaahay subxaana watacaala wuxuu uga warramayaa dadka maanicu zakaadka zikada dadka diida oo waxa weeye xoolahooda markay nisaab gaaraan zikada ka bixin waaye cadaabka maalinta qiyaame ay iska leeyihiin iyo waciidka usoo arooray ayaa ilaahay subxaana watacala halkaa nooga warramaya alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaa yaxsabana aladiina yaxsabanadaan sii hadda aynu soo maraynay la exraab yaxsibana la yidhaahdo iyo taxsabana la yidhaahdo intaba waxaa weeye waa isla mid balse waxa weeye icraabta tii horo ayaad markaasaad ku kaaftoobi karaysaa aladiina kuwa ayuu dha ilaahay yabkaluuna ku bakaynaya aataahum aataahumullahu alla uu siiyey oo min fadlihi ilahay fadligiisa waa zekadii baa loola jeedaa xoolaha ilaahay subxaana watacaala na siiye waa fadli ilaahay shaygii asagoo alla ku siiyey ayuu bixi isaga kuleeyahy asagaana ku siiyey huwa kaas oo bukligaahi khayran lahum khayr inuu u yahay inuu khayr yayaysa u malayn waxa weeye xoolihiisa haysta oo waxa weeye zekadii aan ka bixinayn waxyaabihii waajibaadka ahay arrintaasi khayr uma ahan bal iska daaya ayuu dhayahay huwa kaasi oo bukligaahi sharun shar ayuu lahum ayaga u yahay mustaqbalka qiyaamadana alla wuxuu dhahay saydawaquuna waa loogu qoor duuduubayaa maalkii bakilu ay ku bakiileen bihi maaga waxyaabihii zakada ay ka bixi waayeen maalinta qiyaamo ayaa loogu qoor duuduubayaa hawdha ilaahay subxaanahu watacaala maa bakiluu bihi waxa ay ku bakiileen yowmal alqiyaamati qiyaamada maalinteeda qoor duuduubidaas waxa weeye xoolihii waxaa laga dhigayaa abeeso ayaa laga dhigayaa abeesadaas ayaa qoorta isaga duubaysa markaasay cunaysaa mar walba ayay cunaysaa wax ka furjaayana ma jiraan sida maaragtay xadiis saxiixa soo aroortay xadiiskaas wuxuu ahay rasuulkeena alayhi salaatusalaam ayaa wuxuu dhahay yumtalu maanicu zakaat yumtalu maalu maanicu zakaat aan dhihi lahay bishujaacin akra wuxuu dhahay rasuulka alayhi salaatusalaam maanicu zakaadka zakada midka diiba maalkiisa waa la suuraynayaa waxaa lagu suuraynayaa mas oo waxa weeye bidaar leh lahu zabiibataani oo laba micyood iska leh ya'khudu bilisamratayhi waxau qabanayaa labadiisa lafdaan ayuu qabanayaa wayaquulu wuxuu leeyahay anaa kanzuka anaa maaluka anugu waxaan aha kaydkaagii xoolahaad zakada ka bixi weysay maalkaagi baan ah uma talaa rasuululahi sal allahu alayh wasalama walaa yaxsabana aladiina yafkaluuna aayaddaanu rasuulku akriyay alayhi salaatu wasalaam marna waa sawdha ilaahay yoma yuxmaa calayha fii naari jahannama fatuqwa biha jibaahu majnuubuhum oo haddii ilaahay yidhaahdo aynu ugu tegi doono suuratu bara aynu ugu tegi doono arrintan waxaa weeyaa la yidhi maalku markuu xalaal uu yahay oo aan zakada laga bixin ayaa qiyaama saas la cadaabayaa famaa baaluka idaa kaana min xaraamin wabakila bakiila bi ka waran marka haddii maalka xaaraan uu yahay kuna bakilo soo maaragtay mashaakil iyo maaha dad badan baa maalkooda xaaraanka kasbaya markaase waxa weeye haddana ku bakiilayaan maalkii xalaal laga kasbay ayaa haddii sekada laga bixi waaye qiyaamo dhibaatadaas bay ka imaanaysaa marka haddee qofkii xaaraan wax ka kasbaya hadda waxa weeye halaag buu tabcanayaa welilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay miiraasu samaawaati samaawaadka dhaxalkooda iyo wal arlahlada aayadda qaybta hore ayay aayad qaybtaanu daliil u tahay macnaha waxa weeye bakiilnimo maa lagu bakiila wax macnahoy leedaha ma jirta weeye maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala qofkau doona ayuu wax siinayaa qofkau doona ilaahay waa ka sarfinayaa inta uu nool yahay qofku haddii au dhintana maalku waxa weeye haddii au dhinto fajacal maal lisaaxibihi weeye maalku qofki markaa saaxiibkiisa ayuu u laabanayaa oo haddii waxa weeye wanaag uu ku sameeyey wanaaggii ayuu ka helayaa hadduu xumaan ku sameeyo xoolihii zakadii ka bixi waayene asaga ayaa maalinta qiyaamo ina loo ayaa lagu cadaabayaa koonkaana waxa weeye wixii yaaloo dhan way baaba'ayaan ilaahay subxaanau watacaala ayaa soo haraya wallahu allow dha ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun allii caalimku ah weeye ama bimaa yacmaluuna kuwaas bakiilaaya waxay camal falayaan khabiirun allii caalimku ah weeye waana ku jaasinayaa lawalaahu yaqad xaqeeqee samica allahu alla waa maqlow dha ilaahay qowla ladiina kuwa qowlkooda qaaluu yidhaahdeen in allah alla faqiirun faqiir weeye wa naxnu anaguna akniyaau tanaadin ayaanahay nahay waanu qoraynaa hawdha ilaahay maa qaaluu waxa ay ku qowleen kuwaasu wa qablahum dilkoodana waanu qoraynaa al ambiyaa ambiyada ay dileen bikayri xaqin xaq la-aantiisa ay ku dileen wanaquulu waxaana u leenna hawdha ilaahay maalinta qiyaamo duuquu dhedhemiya cadaabalxariiqi gubashada cadaabkeeda dhedhemiya aayadda aynu meeshaan ka gelaynane haddii ilaahay nooga soo waramay maalka haddii lagu bakiilo in laysku cadaabaayo dadki marka waxaa laga dalbayaa inay wax bixiyaan sabab nusuulka aayaddaana ah wuxuu ahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxau amray baa lii nimanka yahuud la yidhaahdo inay diinta islaamka soo galaan salaada ay oogaan sikada ay bixiyaan xoolahooda markaasi inay qardan xasana u bixiyaan oy markaasi si wanaagsan u bixiyaan markaasaa nimankii madaxda ahayo yahuudda sida nin la dhihi jiray xubay ibnu akdab iyo kacab ibnu ashraf iyo kunxaas ibnu caazuraa ayaa waxay sayidina abubakr sidiiqa u yidhaahdeen marka uu amray arrintaas calaa lisaani rasuuli waa uu ka amray isagoo nabiga wakiil ka ah ayay waxay yidhaahdeen ilaahay faqiir weeye annaguna xoolaan leenahay hadduu ilaahay qani yahay ma sakradana ay yidhaha amaanna weydiiyeen marka hadda arrintaasaysan fahamsanayn haddana mushrimiin oo madax adag weeye ilaahay marka wuxuu yihi subxaanau watacaala lawallaahi qad xaqeeqee same allahu alla waa maqlay qowla aladiina kuwa qowlkooda qaaluu yidhaahdeen in allaha alla faqiirun faqiir wey waxba aanan haysanin wanaxnu anaguna agniyaau kuwa kanaadiin ayaana waxay warkaas dheheen markay soo degtay man da ladii yuqridu llaha qardan xasana low kaana qaniyanay yidhahdeen masaka lana sanasugu waanu qoraynaa hawdha ilaahay oo in la qoro ayaanu faraynaa maa qaaluu waxa ay ku qoreen maa qaaluu waxa ay ku qawdheen oo waxaa lagu qorayaa fii saxaa'ifi acmaalin acmaashooda suxubteeda ayaa lagu qorayaa malaa'igta ayaa ku qoraysa ayadoo ilaahay cilmigiisana aysan ka lumaynin waqadlahum qatlahum dilkoodana waan qoraynaa hawdha ilaahay alambiyaa ambiyada ilaahay ay dileen sidii zakariya iyo yaxye bigayri xaqin xaq la-aantiis ay ku dileen wanaquulu waxaana ugu qawlaynaa hawdha ilaahay subxaana watacaala tacaala wayaquuluna waa la akraa alla waxa ugu qawlaya maalinta qiyaame la gaaro calaa lisaani malaa'ikati a waxaa loo leeyahay duuquu dhedhemiya cadaab alxariiqi gubashada cadaabkeeda dhedhemiya haddana waxaa loo leeyahay markii naarta ay ku dhacaan daalika kaasoo cadaabka bimaakii sababkiisa oo ku ahaaday kufaaray qadamad aydiikum gamciinu ay hormarsadeen dalika kaas cadaabka oo aad ku jirtaan bimaakii sababkiisa weeye qadamad aydiikum gamciinu ay hormarsadeen gacmaha waxa looga cabiraayo insaanka afcaashiisa sida badan gamcaha ayay ka timaadaan ee wixii qowl ay ku yidhaahdeen ama ficil ay ku geysteen kaleentood waa lagu cadaabayaa iyo wa analaaha alleh laysa inuusan ahaynin bidallaamin mid dulminaaya cabiidi addoomanka dulminaaya uusan ahaynin ousan dembi la-aan ilaahay subxaanahu watacaala addoomanka uusan cadaabaynin alladiina ayuu dha ilaahay waxaa laga sifaynaya addoomanka aladiina addoomankaasoo qaaluu yidhaahdeen oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam u yidhaahdeen in inallaah alle qad xaqeeqeha cahidda ilayna waxa uu nagula ballamay anlaa nu'mina lirasuulin in hadda saas laga sifeeyo addoomankan laga dhigo yahuudda hadda aynu soo marayna laga dhigo amase waxaa weeye laga laga sifeeyo mawsuulka hore oo aynu soo maraynay oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala qasame allahu qawla aladiina dha ilaahay kuwa qowlkooda ilaahay waa maqlay subxaana watacaala markaasaad leedahay alladiina kuwaasoo qaaluu yidhaahdeen saasayna kusii fican tahay oo mawsuulkan kii ka horreeyaa laga sifaynayaa alladiina kuwaasoo qaaluu yidhaahdeen oo nabigeenna calayhi salatusalaam u dhahay inallaah alleh ahidda qad cahidda wuxuu kula ballamay ilaynaa xaggayna kitaabkii tawreed ahay anlaa nu'mina inaanan u rumaynin lirasuulin rasuul aanan u rumaynin waxay ku been abuuranayaan tawreeda waxay rasuulka ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu nagula ballamay inaanan u rumaynin rasuul xataa ya'tiyanaa inti markaas uu noogala imaanaayo biqurbaanin qurbaan xataa ya'tiyanaa intuu noogala imaanaayo biqurbaanin qurbaan wax ilaahay loogu dhowaado qurbaantaasoo taakuluhu naaru naasku ay cunayso oo naaru ini ay soo degto ay cunayso marka annagu kuu rumaymayna maxamedow ilaa aad nooga keenaysid qurbaankaas naartu ay cunayso qurbaanka waxaa maa yutaqarabu bihi ilallaahi weeye oo nicmooyin iyo wax kastaba oo maaragtay ilaahay loogu dhawaado ah marka waktiga hore asmaanti hore waxaa jiri jirtaa la yidhi wixii nabiyullaahi ciise ka horreeyey haddii shay xaqiiqadiisa in la ogaado la doonaayo sadaqada iyo markaasi qaniimada waxaa imaan jirtaa la yidhi naar oo cad aa samada ka imaan jirtay markaasay gubi jirtay haddii shaygan la aqbalo haddii kaleentoodon la aqbaline naartu ma imaan jirin meeshiisa ku baaqi ahaa jiray reer banu israa'iil ballankaas waa lagula ballamaa la yidhi laakiin waxaa ilaahay istisnooday nebiyullaahi ciise iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaan ku jiray arrintaas wal waxaa u jira hawdha ilaahay adigoo haydaarsiinaya qad xaqeeqehe jaa'akum waxaa idiin yimiday rasulun rasul ayaa idiin timiday oo min qabli aniga horteyda ahaatay qad xaqeeqehe jaa'akum waxaa idiin timiday rasulun rasul oo min qabli aniga hortayda ahaatay bilbayinaati aayado cadcad oo mucjizooyina ayay idinla timiday wa biladii waa idinla timiday qultum aad tidhaahdeen oo hadda warkaad sheegaysaan oo qurbaan hanoola keena amban qurbaan noo keen maxamedow arrintaasna waxaa weeye kaafna way idinla yimaadeen wabiladiikiina waa idinla yimaadeen qultum aad tidhaahdeen waxaa kamid ahay nebi zakariya nebi yaxye markay idinla yimaadeena waad layseen kadaabku hadda waxa weeye rasuulkeena alayhi salatu salaam ziminkiisa yahuudi joogtay inkastoo ficilka ay sameeyeen dadkii ayaga awowayaashooda ahay maxaa yeele arrintaasay raali ku ahaayeen falima maxay baad qataltumuuhum aad u dilaysiin u dhahowda ilaahay ood ambiyadaas aad u disheen in kuntum haddaad tihiin yahuuday saadiqiina kuwa ku run sheegaaya warka hadda aad leedihiin falima maxaybaad qataltum in aad u layseen in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa ku run sheegaaya in haddii waxa weeye qurbaantaas la keena aada rumaynaysaan marka waxa weeye waa been been abuurad weeye ilaahay marka wuxuu dhahay rasuulkiisa uu ku yidhi fa in kadabuuka haddii ay ku beeniyeen faqad xaqeeqee kudiba waxaa la beeniyey rusulun rusul oo min qablika adiga hortaada ahaatay jaa rusushaasi waxay la yimaadeen bilbayinaati aayado cadcadoo mucjisooyina wazuburi zuburtina way la yimaadeen sida suxufu ibraahim oo kale walkitaabi kutubtina way la yimaadeen almuniir oo isaysowl ilaahay jaa-uu bilbayinaati aayado cadcaday la yimaadeen wazuburi zuburtina way la yimaadeen iyo walkitaabi kitaabkii almuniiri oo ifaaye kitaabka ashaanu jinsiye weeye kutubtoo dhammaa loola jeedaa tawreed iyo injiil oo kale rasuulkeena calayhi salatu salaam marka alla wuxuu leeyahay fasbir kamaa sabaru rusushaasi siday u safray aduna usaba sayidka maxamedka ahow waxa adiga lagugu sameeyey ambiyadii ka horeysaa lagu sameeye kullu nafsi naf kulligeedow dha ilaahay daaiqatu lmowti mawtkii dhadhaminaysa weeye adduunyada tan cid kastoo joogtaahi wixiiba naf leeyahoo dhan way ka tegayaan maalinta qiyaamana qof walba wixii ou adduunyadan uu ku kasbaday ayuu la tegayaa markaasaa alla wuxuu yihi subxaanau watacaala kullu nafsi naf laarka kulligeedow dha ilaahay daaiqatu lmowti mawtkii dhadhaminaysa weeye wainamaa in kaleeto maa ina tuwafawna waa laydiin oofinayaa ujuurakum ajriyaashiina camalkiina jazmihiisi waa laydiin oofinayaa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda wainamaa in kaleeto maa ine tuwafawna waa laydiin oofinayaa oo waa laydinku abaalmarinayaa weeye ujuurakum ajriyaashiini yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda dadka marka waxa weye laba qaybood weeye ilaahay wuxuu yihi faman ruuxii zuxzixa laga dheereeyo cani naari naarta laga dheereeyo qiyaamada waudkila aljannata jannadana la geliyo ta'kiid weeye taas ee qofkii naar laga dheereeyo januu gelaya way iskacaddahay faqad xaqeeqaha faazataas waa liibaanow ilaahay waa liibaanay oo wuxuu gaaray waxyaabihii uu dalbaayay qaayadoodii ayuu gaaray alxayaatu noloshu ma aanowdha ilaahay noloshaan adduunye oo lagu tamasaxo ilaa mataacu lguruuri wamalxayaatu noloshu ma aanowdha ilaahay addunyaa oo dhow waxaa laga wadaa ayil cayshu fiiha noloshaan adduunye oo lagu noolaada ma aanu leeyahay alla subxaanahu watacaala ilaa mataacu lguruuri kiradii mataacdeedi mooye shay waxaa weeye baatil ah oo lagu tamatucaayo wax yar kabacdina baaba'ayo wow ilaahay mataaculguruur waxaa la yidhahdaa waxyaabaha carruurta ay ku ciyaarayso oo markaas si aan qiimo lahayn ay waxyaabo guryaha yaalaye ay ku matelayaan waxa weeye shaygaas intifaac umalaha ayagoo ku daalay oo ku wasaqoobay ayay ka tegaayaan adduunyaduna sidaas weeye ayadoon waxba aan laga gaarin oo lagu wasaqoobay oo lagu dhibaatooday ayaa laga tegayaa marka waxaa loo baahan yahay adduunyada noocaasa inaysanna jiidanin ee daarti oo daar daarulbaqaaheeday in markaasi camalkeeda lagu dadaalo wamalxayaatu noloshu maaha addunyaa oo dhawowdha ilah ilaa mataacu lquruuri kedadii mataacdeedi mooye waa la kedinaya kedinayaa adduunyada tan latublawunawdha ilaahay waa laydin jarribi oo waa laydin jarribi fii amwaalikum maalyaalkiina laydinku jarribayaa iyo wa anfusikum nafyaalkiina nafyaalkiinaw ilaahay walatasmacuna waad ka maqlaysaan oo waad ka maqlaysaan min alladiina kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiina yahuud iyo nasaaro iyo wa min aladiina kuwa ashrakuu shariig yeelo mushrikulcaraba adan dhibaad ka maqlaysaan kasiiran oo fara badan u ilaahay cayda iyo duridda iyo haweenkiina ay wax ka sheegaan wa in tasbiruu haddaad ku sabartaan arrintaasow dha ilaahay wa tattaquu alla aad ka cabsataan fa ina daalika kaasow dha ilaahay sabarka iyo taqwadaasi min casmil umuuri ow dha ilaahay umuurta teeda loo qasaayo ayuu kamid yahay waxyaabaha laysku adkaynaayo oo layska doonaayo arrintaas weyow dha ilaahay maxaa yal adduunyada waxaa la doonayaa in sabar lagu joogo maxaa yal addunyada dhibaato iska leedahay aayaddan waxa weeye khabar ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo muuminiinta loo khabraayo in balaayooyin xag rabbe uga imaanayso oo bilaawaasid ah gaaladana ugaga imaanayso oo maalkooda ay dhibaato u geysanayaan nasabkooda dhibaato u geysanayaan naftooda ay u geysanayaan waxaana ilaahay amrayaa sabar inay la yimaadaan arrimahaas markay dhacaan maxaa le jannada waxaa lagu hareereeyey waxyaabaha makaayida oo naftu kahanayso naartana waxaa lagu hareereeyey waxa shahwada oo naftu ay jecel alla marka wuxuu yihi waa laydin jaribo oo waa laydin jahibi fii amwaalikum maalyaalkiina maalka waxa weeye xoolaka xoolihii faralka ka baxsa laydin sakadi ka baxsha masaa'ibaa ku dhacaysa sida gubashada iyo wax kasta oo maal ku dhacaayo iyo wa anfusukum nafyaalkiina nafti cibaadaa laga doonaya balaayo ayaa ku dhacaysa wala tasmacuna waad ka maqlaysaan haddane min aladiina kuwa ayuu dha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiye min qablikum idinkoortiina yahuud iyo nasaaro iyo wa min aladiina kuwa ashrakuu shariig yeelay carabti markaas nabiga kasoo horjeeday adan dhibow dha ilahay kasiiran oo fara badan wa in tasbiruu haddaad sabartaan ow ilaahay watataquu alla aad ka cabsatiin fa ina daalika kaasow dha ilaahay min casmi umuuri umuurta tulada luu qasda u yahay maxaa maxaaya waxaasoo dhan in lagu sabro ayaa la doonayaa qofku waxa uu noloshiisa ku socodsii karayaa inuu sabro tan waxaad jeceshahay kama helaysid marka sabar baa ilaahay nagu boorinaya subxaana watacaala dhibaatada gaalada ka imaanaysa inaynu ku sabarno marka casharkeena intaas wuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh